Eh, markaz ulfurqaan iyo ahlu ee eh, dhammaan aad iyo aad baan ugu mahad mawduucayga haddaan u gudagalo waa cadaaladda iyo ahmiyadda ay leedahay alcadaala cadaaladdu waxay ka mid tahay akhlaaqda iyo dhaqamada wanwanaagsan ee laynoogu yeedhay marka laga hadlayo cadaaladna cid waliba waa danaysaa wayna xiisaysaa laakiin waxaa loo baahan yahay sharcigeennu wuxuu cadaaladda ka aaminsan yahay iyo sida uu u macneeyey iyo dhidibada uu u taagay inaynu aad iyo aad u fahanaa loo baahan yahay sababtu waa maxay mushkilaad badanoo inaa haysta bulshooyinkeenna haysta nafaheenna haysta qoysaskeenna haysta maamulladeenna haysta bashariyada koonkoo dhan dhex yaalla waxay ka imanaysaa caddaaladdii oo wiiqantay ama nuqsaantay ama la waayey mowduucu alcadaala markaynu ka hadlayno afar qodob baan insha allahu tacaala ka tilmaamayaa midi waa altacriif waalmafhuum in la qeexo iyo in la fahmo sida islaamku cadaaladda u arko ama uu ku macneeyey waayo waxaa jira fahano kale oo ka duwan islaamkaoo khaldan oo waxa weeye cadaaladda si kale u arka waxaa welibana hadda aad u badan afkaar badan oo khaldan oo fasiraysa cadaaladda si ka duwan sida sharcigu u fahmay ama uu macneeyey qodobkeenna labaad waa ahmiyadda cadaaladdu ay leedahay iyo fadliga laga helayo haddii cadaaladda lagu dhaqmo qodobka saddexaad waa alanwaacu waalmajaalaat noocyada cadaaladdu u qaybsanto iyo meelaha ay gelayso oo iyaduna qodob aad iyo aad muhim u ah waxaan ku soo gebagabaynayaa annamaadij waannataa'ij tusaalayaal caddaaladda la dhaqangeliyey iyo midhaha ka dhalanaya haddii cadaaladda lagu dhaqmo afartaa qodob baan wakhtiga insha allahu tacala noo soo koobaya u qaybinaya qodobka koowaad cadaalad markaynu macnaynayno ama aynu qeexayno kelmadda waxaa laga keenay min alcadli baa laga keenay alcadl waa alistiqaama waa shaygu inuu toosnaado wey waa diddu aljawri waalmayl leexashada iyo eexashada lidkeeda weeye marka alcadl waa sidii toosnayd ee saxsanayd weeye xagga sharciga markaynu cadaalad macnaynayno waxay culimmadu ku macneeyeen waa wadcu shayi fii mawdici shayga in la dhigo halkii loogu talagalay shay walba halkii loogu talagalay in la dhigo ayaa waxaa la yidhaahdaa cadaalad baa la yidhahda culimmada qaar waxay ku macnayeen ictaa'u kulli dii xaqin xaqa mid walba xaqiisa in la siiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa cadaalad baa la yidhaahdaa culimmada qaar waxay ku macnayeen alcadlu sharcan tanfiidu xukmi illaahi jalla wacala xukumka alle in la fuliyo sharciga alle in la fuliyo ka noocaasaa waxaa la yidhaahdaa cadaalad baa la yidhahdaa waxaa jiro kelmado sharcigeenna lagu isticmaalo kitaabka iyo sunnada ku yimi oo gudanaya macnaha uu guto lafdiga cadaaladdu ama lafdiga cadligu alfaaddaasi aad bay u badan tahay waxaa ka mid ah alqist wanadacu lmawaasiin alqista liyowmi alqiyaama bilqist aayaad badan baa ku yimi alqist waa alcadl luqadana waxaa lagu yaqaanaa wax la yidhaahda furuuq labada kelmadood hadday isku macno noqdaan waxyaaba lagu kala duwo marka la sii daqiijiya hoos loogu dhaadhaco alcadl waalqist labaduba waa cadaalad laakiin cadaaladda caamsan qistiguna waa khaas weeye qisti waxaa loo isticmaalaa sida badan cadaaladda muuqanaysa cadaaladda muuqanaysa xisiga ah oo miisaankii markaad wax miisayso waxa la odhanayaa qofkaasi qisdi buu sameeyey yacnii caddaalad bayina oo daahira oo cad oo dadku ay wada arkayaan oo miisaanka labadiisa kafadood la isleekaysiinayo ayuu qofka noocaasi sameeyey qisdi baa la yidhaahdaa cadliguna mid muuqda iyo midaan muuqan labadaba waa leeyahay oo waa ka caamsan yahay lafdiga qisti waa ka caamsan yahay alfaadda waxaa ka mid ah alwasat dhexdhexaad yadana waa bimacna alcadli weeye waxaa ka mid ah alinsaaf ansafa ay cadala insaaf buu sameeyey bimacnaa cadaalad buu sameeyey waxaa la mid ah alsawaa sawaa baynahumaa ay cadala baynahumaa iyadana waa loo isticmaalaa markaynu erayadaa sheegayno waxaan jeclahay inaan tilmaamo ishkaalaad marka cadaaladda laga hadlayo dadka qaar fahamkooda ku yimaada waana waxyaabaha hadda taagan weyn dadka qaar waxay isku khaldaan cadaalad iyo sinaansho waana laba kala duwan wey sinaansho wax in la simo iyo wax in cadaalad loo sameeyo waa laba kala duwan wey almusaawaa laa tacni alcadaala waxa dhacda wax inta la simo dulmi in lagu dhacay oo aan cadaalad lagu dhicin aan la samayn waxaa jira waxyaabo sharcigu uu kala duway oo cadaaladdu ay tahay in la kala duwo cadaaladdu ay tahay in la kala duwo waxyaabaha sharcigu kala duway inaad sintaa waa dulmi weeye waxaa jira waxyaabo sharcigu uu simay in la kala duwaa waa dulmi weeye in la simaana waa cadli taa waxaanu ku tusaalaynaynaa maalan saddex nin baa waxaa la yidhi gaadh noqda gidaar bay istaagayaan gidaarkaa waxa ka dambeeyaa layidhi ilaaliya saddexda nin midi aad buu u gaaban yahi waa nin aad u gaaban midina waa nin dhexdhexaada ninna waa nin aad u dheer ninka aadka u dheeray hadduu istaago qoorta waa la dhaafayaa gidaarka waxna waa ilaalinaya waajibkiisana waa gudanaya ninka dhexdhexaadka ana wuxuu la siman yahay gidaarkuu la siman yahay waxoogaa hadduu iscidhib taago oo in yar lagu taageero waxbuu arkaya oo indhihiisu gidaarka waa dhaafayaan shaqadiisana waa gudanaya ninna aad buu u gaaban yaho gidaarkaaba ka sarreeyaba saddexdii nin baa waxaa la yidhi si ay waajibkoodaa u gutaan ha loo geeyo saddexdaa nin saddex kursi ha loo geeyo saddexdii kursi baa loo keenay ma cadaalad baynu qaadanaynaa mise sinaanshaynu qaadanaynaa haddii la yidhaahda ha la simo macnuhu waa maxay waa nin walba kursi ha la siiyo wey saddex kursi baa la hayaa saddexda nin waa in la simaa midya kursi haddii loo siiyo kii gaabnaa weli gidaarkii buu eegayaa kii dheeraana kursigiisa markuu qaato gidaarkii kalabadh buu la dhaafaya calooshiiu tegayaa gidaarka xaggiisa sare kii dhexena waxa weeye caadi bay u noqonaysa oo toos buu wax arkaya waa haddii la simo oo la yidhaahdo si siman ha loo qaybsado oo nin ninya kursigiisa ha la siiyo laakiin haddii la yidhaahdo cadaalad ha la sameeyo waxaa la odhanayaa ka dheere uma baahnaa waayo kursigan waxaa loo keenay inuu wax arko hadduu wax arkaya kursi uma baahna kii dhaxana waxaa la odhanayaa xabad baa ku filan si uu wax u arko ninkii gaabnaana labuu u baahan yahay baa la odhanaya dabeedna sidaasay cadaalad ku noqonayaan saddexduba si toosay wax u arkayaan tusaalaha waxaad ku fahmaysaa sinaanshuhu mar walba inaanu cadaalad ahayn inaanu cadaalad ahayn idan waxay leenahay qadiyadda ku saabsan almusaawaa sinaansho iyo cadaalad farqi baa u dhexeeya cadaaladdu waa wixii shay walba booskiisa in la dhigo cid walba xaqeeda in la siiyo ayaa cadaalad la yidhaahdaa wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ittaquu allaha waacdiluu fii awlaadikum ilaahay ka baqa ubadkiinana cadaalad u sameeya nebigu ma odhan sawuu bayna awlaadikum ubadkiinna sima ma odhan nebigu calayhi salaatu wasalaam ta mar walba xaqee la doonayaa waa cadaalad wey labada ilmood ee aad dhashay midina dugsi hoosuu dhigtaa midina jaamacad buu dhigtaa ma isku baahi bay qabaan xataa isku nunsaaco noqon maayaan ilmihii yaraa ee dugsi hoose dhiganayna waxbaa ku firan ninkan weynna waxbaa ku firan labadii ilmood ee aad dhashay midna xaas buu leeyihi midina xaas ma laha labaduba xaas bay leeyihin midi toban ubaduu dhalay midina waa aroosa weli waxbaba ma dhalay ma isku bil baa la siinaya isku bil la siin maayo waxa la siinaya lama simayo ee waxa la samaynaya cadaalad baa la samaynaya qodobka labaad aynu saxaynaa waxay tahay waxaanu soo sheegnay cadaaladda iyo wasadka dhexdhexaadnimadu inay isku macno tahay dhexdhexaadnimada lafteedu waxay noqotaa mid xaq ah iyo mid baatilah oo mar walba dhexdhexaadnimadu xaq ma aha mar baa dhexdhexaadku yahay baatil oo qofku hadduu yidhaahdo ciddii xaqa wadday iyo ciddii baatilka wadday baan dhex istaagaya oo dhex baan u noqonayaa xaqii baa ku sheegay xaqa haddaad sheegtana waa baatilun famaada bacda alxaqi ila adalaal xaqa waxa ka dambeeya baadi mooyaane wax kale ma aha idan dhexdhexaadka mar walba inaad qaadataa xaq ma ah waxaa lagaa doonayaa xaqa inaad raacdo oo aad qaadato xilliyada qaar waxaa laga yaabaa inuu dhinac noqdo laba qoloo lunsan oo labaduba talax tegey haddaad tidhaahda barhtankaan u fadhiisanaya waad lumaysa nimanka la yidhaahdo khawaarij baa waxay yidhaahdeen qofka dembi ku dhacaa diintuu ka baxay waa gaalooday murji'adii baa u jawaabto waxay yidhaahdeen qofka dembi ku dhacaa wax nuqsaan oo gaadhay iimaanu jibriila wa iimaanu aladii rakiba almacaasi cindahum siyaani wuxuu la mid yahay jibriil iyo ragga la midkaa buu la mid yahay dembigu mar hadduu iimaan leeyahay waxba dhiba keeni maayo muctasiladii baa la weydiiye waxay yidhaahdeen labadaa meel ka dhaxaysaannu ku dhufanayna murji'adu waxay leeyihin waa mu'min kaamiluliimaan qofkii muslimkaah ee macsiyada ku dhacay khawaarijna waxay leeyihiin diintuu ka baxoo waa gaaloobay muctasila waxay yidhaahdeen dhexdaannu u fadhiisanaynaa laa muslim walaa kaafir mu'minna lagu sheegi maayo gaalna lagu sheegi maayo waa fii mansilatin bayna almansilatayn labadaasoo u dhaxeeya bay dhahay wasadkii bay qaateen laakiin waa baadi waa baadi wey idan taana waa in la fahmaa wasadku mar wuxuu noqdaa maxmuud mid la ammaanay buu noqdaa walaa tajhar bisalaatik walaa tukhaafit biha wاbtagi bayna dalika sabiila qur-aanka marka salaada lagu akhrinayo kor ha u qaadina qaadinaban aadna hoos ha ugu dhigina dhexdhexaadka ha lagu dadaalo walaa tajcal yadaka maqluulatan ilaa cunuqik walaa tabsuthaa kula albast waxbixintii waxa la tilmaamay gacantan ha sii wada daynina si aydan u caydhoobin oo aydan dadka ugu baahan hana laabina baa layidhi laakiin dhexdhexaadsado waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama wasad badan baa kitaabka alle subxaanahu watacaala lagu ammaanay waxaa kaloo jira wasad kaloo la ceebeeyey mudabdabiina bayna dalik laa ilaa haulaa walaa ilaa haulaa munaafiqiinta waxaa lagu tilmaamay inay mu'miniinta iyo gaalada ay ka dhaxeeyaan marna qoladan ay u tegayaan marna qoladan ay u tegayaan xadiidkii ku yimi saxiixana nabigu calayhi salaatu wasalaam isagoo macnaha sii xoojinaya wakiilaha mathalu lmunaafiq ka kamatali shaati alcaa'irati bayna ghanamayn taciiru ilaa hadihi mara wa taciiru ilaa hadihi mara munaafiqu wuxuu la mid yahay sidii neef adhiya oo laba xoolo ama laba xayn oo adhiya marba mid waxa weeye u didaysa marna ay u tegaysaa marna waxa weeye way ka soo noqonaysaa ay u tegaysaa waa wasad la ceebeeyey wey dhexdhexaad la ceebeeyey wey markaan macnahaas mafhuumkaas aan intaa kaga baxo qodobka koowaad qodobka labaad waxa uu yahay mawduucan ahmiyadda uu leeyahay iyo sharcigu halkaa uu dhigay baan dhowr qodob insha allahu tacaala ka tilmaamaya ahmiyadda cadaaladda waxayna tusaya alla subxaanahu wa tacaala ambiyada wuxuu u soo diray kutubtana u soo dejiyey si dadku cadaaladda ay u dhaqangeliyaan laqad arsalnaa rusulanaa bilbayinaat wa anzalnaa macahum alkitaaba waalmiisaan limaada liyaquuma annaasu bilqist alla subxaanahu wa tacaala waxa uu leeyahay waxaannu u soo dirnay ambiyada kutubtana aanu u soo dejinay si ay dadku ugu qumaan cadaaladda ugu qumaan oo cadaaladda ay isugu dhaqaan liyaquuma annaasu bilqist ibnulqayim raximahu allahu tacaala wuxuu leeyihi ilaahay rusushiisa wuxuu u soo diray kutubtana uu u soo dejiyey si ay dadku cadaalad u dhaqangeliyaan caddaaladdu waata samaawaadka iyo dhulalku ay isku taageen meel kastoo cadaalad laga helayna waa meel sharciga alle subxaanahu wa tacaala laga helay shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu leeyahay caddaaladdu waa jimaacu اddiin wاlxaq wاlkhayri kulih cadaaladdu waa ta khayrka iyo diinta iyo wanaagoo dhanba kulminaysa weeye shiikha la yidhahda mucallimi alyamaani oo culimmadii dambe ka mida waxau uhi almaqsuudu min sharci alaxkaam tatbiiqu alcadl axkaamta sharciga la inoo jidaynayo dhammaantood ujeeddada laga leeyahay waa caddaaladda in la dhaqangeliyo weeye kaasi waa qodob inaad fahanto cadaaladdu inay tahay sharcigan iyo diintan waxaba loo keenay inay tahay si loo dhaqangeliyo qodobka labaadee tilmaamaya ahmiyadda cadaaladdu ay leedahay waa kahratu nusuusi sharciya wa markasiyatuha fi lkitaabi waasunna cadaaladdu inay tahay udubdhaxaad nusuusta kitaabka iyo sunnadana aad ugu timi welibana ku timi qaabab badan oo kala duwan qaababkaa waxaa ka mid a in la isticmaalay erayo ku cad cadaaladda ku cad sida lafdiga alcadl alcadl waida qultum faacdiluu walaa yajrimannakum shana'aanu qowmin cala anlaa tacdiluu iyo erayada la ah wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama والسماء رفعها ووضع الميزان أي العدل ليسوا سواء wazinuu bilqisطaasi almustaqiim alqisطaas erayada lagu cabirayo waxa weeye cadaaladda oo kitaabka iyo sunnada aad iyo aad ugu badan oo hadda inaan soo koobi karin waxaa kaloo xoojinaya badnaanshaheeda waxaa jira aayaad badan iyo axaadiis badan oo aan erayadii cadaaladda la isticmaalin laakiin macnaheedii uu ku sugan yahay ilaahay marka uu leeyahay wamaa kunna mucadibiin xataa nabcaa rasuula waa cadaalad wey cidna cadaabi mayno ilaa aanu rasuul u soo dirno alla subxaanahu wa tacaala markuu leeyahay walaa taziru waasiratun wisra ukhra qof kale dembigii cidina qaadi mayso oo qof walba dembigiisa lagala xisaabtamaya qofna qof kale dembigii wax laga weydiin maayo waa cadaalad wey faman yacmal mihqaala daratin khayra yara waman yacmal mihqaala daratin sharan yara qofka wanaag sameeyaa waa helaya ka xumaan sameeyaana waa la kulmaya man yacmal suu'an yujza bih adilo la soo koobaya maaha waxaa ku sugan macnihii cadaaladda laakiin erayadooda kuma sugnaa waxaa ka midoo tilmaamaya badnaanshaheeda tilmaamaya mowduucii galabta doctor shibli uu idinkala hadlay oo ah dulmiga oo aad looga digay dulmiga haddii laga digayna waxaad fahmaysaa cagsigiisa in la yska doonayo cadaalada aayaadka ka digaya dulmiga ee si cad uga digaya marka kuwa macnahooda laga yimaado laba boqol iyo saddex iyo sagaashan aayadood bay gaadhaya laba boqol iyo saddex iyo sagaashan aayadood oo dulmiga ka digaya annahyu cani shayi amrun bididihi wa qaacida usuuliya shay haddii laguu diido waxaa lagu farayaa shaygaa lidkiisaa lagaa doonaya boqolaalka aayadood ee dulmiga ka hadlaya waxayna furayaan cadaaladda ahmiyaddiisana wayna tusayaan waxaa ka mid ah aayado si toosa laynoo amrayo cadaaladda waidaa qultum faacdiluu wuxuu leey nabi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wa umirtu liacdila baynakum waxa la ii amray inaan cadaalad idin sameeyo ina allaha yaamuru bilcadli waalixsaan amar toosoo mubaashira in waxa weeye cadaaladda laysku amrayo waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadl ina allaha yaamurukum baa ka horraysay أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا xakamtum ay waya'murukum ilaahay wuxuu idin amrayaa dadka haddaa kala xukumaysaan cadaalad inaad u samaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu kunuu qawaamiin shuhadaءa lilahi biاlqisط iyo aayadda kale la midka ah waa amar ilaahay dadka wuu amraya cadaaladda inay isu taagaan waxaa la nusuusta markaynu eegno waxaa lagu ammaanay dadka cadaaladda sameeya ayaa la ammaanay wa min qowmi muusa ummatun yahduuna bilxaq wa bihi yacdiluun nebi muuse qowmkiisii waxaa ka mida ah, qole waxa weeye dadka xaqa ku hanuuninaya cadaaladdana ka shaqaynaya samaynaya waxaa lagu ammaanay labadii nina alla subxaanahu wa tacaala uu ku maahmaahay احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم nin aan hadlayn waxna aan qabsanayn dadka dulsaar ku ah iyo nin dadka cadaaladda faraya miyay siman yihiin ayuu alla subxaanahu wa tacaala u leeyahy waxaa la mida sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu kula baayactamayay saxaabadiisa cadaalad sida uu tilmaamaya xadiidkii cubaadat ibnu saamid saxiixaynka ku yimi xadiid macruufa weeye nasaa'i baa wuxuu siyaadinayaa sanad saxiixa wuxuu leeyahay baayacna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam cala almanshati waalmakrah wa an naquula bilcadli xaysu kunna waxyaabahaanu nebiga kula baayactamaynay waxaa ka mida ah inaanu cadaalad ku qowlno cadaalad samayno meel kastoo aanu joogno idan markuu nebigu la baayactamayo saxaabada wuxuu kula baayactamaya cadaalad in la sameeyo waxaa ka mid a ah dadka cadaaladda sameeya inay alle subxaanahu wa tacaala u dhow yihiin maalinta qiyaame sida xadiidkii muslim tilmaamayo ina almuqsidiina cinda allah calaa manaabira min nuur عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا dadka cadaaladda sameeya ee ehelkooda iyo waxay cidday xukumayaan cadaaladda u samaynayaa maalinta qiyaame ilaahaya agtiisa waxaa loo dhigaa manaabir ay ku fadhiistaan ilaahay baa loo dhowaynaya dadka cadaaladda sameeya maalinta qiyaame waxaa kaloo macruufa toddobada alla subxaanahu wa tacaala carshigiisa hadhinayo sabcatun yudiluhum allahu fii dilli yowma laa dilla ilaa dilluh xadiidka saxiixaynka ku yimi min abi hurayra wuxuu nabigu ku bilaabay calayhi asalaatu wasalaam alimaamu alcaadil ninka madaxda ah ee cadaaladda samaynaya carshiga alle subxaanahu wa tacaala baa la hadhinaya waxaa ka mid ah cadaaladda samaynta la samaynayaa waxay qofka gaadhsiinaysaa weynaysiinta la weynaysiinayaa inay ka mid tahay weynaysiinta alle subxaanahu wa tacaala la weynaysiinaya sida uu tilmaamaya xadiidu abi muusa oo nabigu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam ina min ijlaal illah ikraama dishaybati almuslim وxاmل القرآن غyr الغاalي فيh والjاaفي cnه والسuلطان المqsd weynaysiinta alle subxaanaه وataعaalى la weynaysiinaya waxaa ka in la weynaysiiyo qofka islaamnimada ku ceroobay iyo qofka qur'aankaa la xifdiyay ee ku camal faray iyo qofka mas-uulka ah ee cadaaladda samaynaya ixtiraamka iyo maamuuska loo samaynayo waxay ka mid tahay weynaysiinta alle subxaanahu watacaala la weynaysiinayo waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay dadka cadaaladda sameeya inay yihiin ahluuljanno waa min calaamaati ahli اljanna wuxu uhi nabigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkii ciyaad ibni ximaar almujaashici ee saxiixu muslimka ku yimi wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam ahlu اljannati ثalaثa ahlujannaha aa maqashan waa saddex qolo wey macnuhuna ma aha saddexdaa inay ku kooban yihiin laakiin mudnaanshaha ay mudan yihiin baa si gaara loo tilmaamaya wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ahluljannuhu waa saddex ka koowaad waa duu sulطaanin muqsitun mutasadiqun muwafaq ka koowaad waa nin xil u saaxiiba oo muqsita cadaalad sameeya oo mutasadiqoo wax la baxa oo muwafaqa ilaahay khayrka uu waafajiyey tilmaanta koowaad ee lagu tilmaamay waa inuu yahay muqsid mid cadaalad samaynaya nusuustaasi aad bay u badan tahay laakiin waan ishaaraya waxaa ka mid a ah waxyaabaha ina tusaya sida ay u badan tahay ama sharcigeennu uu uga dhigay cadaaladda odobdhaxaad diinteenna uga dhigay sharcigeennu wuxuu aad u daneeyey waxyaabo dadku ay fududaystaan oo la sahashado in xitaa waxyaabaha cadaalad lagu sameeyo waxyaabaha qaar bal ila dhegaysta idinka la yaabi doonaa alla subxaanahu wa tacaala waxau uhi waidaa xuyiitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha haddii la idin salaamo salaantii la idin salaamay mid la mida ku jawaaba ama mid ka sii wanaagsan saxiixaynka waxaa ku yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu tilmaamay idaa qaala ahlu lkitaab assalaamu calaykum faquuluu wa calaykum dadka ahlulkitaabka hadday idinku yidhaahdaan assalaamu calaykum oo idin salaamaan waxaad ugu jawaabtaan wa calaykum wa calaykum gaalku markuu ku salaamayo waa saddex xaalo weeye in uu ku habaaro siday nabiga ku sameeyeen calayhi salaatu wasalaam oo uu ku yidhaahdo assaamu calaykum oo macnaheedu yahay almowti calaykum geeridu korkaaga ha ahaato assalaamu calaykum nabigay ku odhanayeen iyagoo iska dhigaya inay salaamayaan wa calaykum baa lagu odhanaya siuu nabigu calayhi salaatu wasalaam caaisha ugu jawaabay markay caaisha maqashay ayay tidhi wa calaykum waallacna wa waghadab allah geeri iyo lacnad iyo cadho alle korkiina ha haata intaasay isu daba dhigtay nabigu wuxuu idhi mahlan ya caaisha caayishayukaadi waxay ku tidhi nebi allow miyaadan maqlayn waxay lahaayeen nebigu waxau kuhi oo miyaadan maqlayn waxaan ugu jawaabay waxaan idhi wa calaykum wixii aadna tidhaahdeen idinkana la idin yidhi wey wa calaykum baa lagu soo koobay taasi waa xaalo xaaladda labaad inaad kala garan weydo masaamu calaykum buu ihi waa kuu habaaraya mase assalaamu calaykum xaaladdaana wa calaykum baa loodhanaya xaaladda saddexaad waa inaad gaalkii toos uga maqasho assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu culimmadu waxay yidhahdeen see loogu jawaabaya culimmada qaar waxay yidhahdeen wa calaykum baa halkaa u taallaa oo alfaadda axaadiista qaar waxaa ku timi idaa qaala assalaamu calaykum wa calaykum baa mar walba loogu jawaabaya culimmada qaarna waxay leeyihin shaykhulislaam ibnuulqayim baa ka mida ah raximah llahu tacaala cadaaladda sharcigu tilmaamaya waxaa ka mida ah mar hadduu si toosa kuugu duceeyey oo uu kuuhi assalaamu calaykum cadaaladdu waa inaad adiguna tii mid la mida aad ugu jawaabto iyadoo la xaqiijinaya waidaa xuyiitum bitaxiya faxayuu biaxsana minha aw rudduuha yacnii cadaaladii ilaa halkaasaa la gaadhsiiyey gaalkii in si fiican loogu jawaabo oo hadduu ku yidhaahdo assalaamu calaykum waraxmat ullah wabarakaatuh wamakfiratuh uu isukaa daba dhigo aadan ugu soo koobin oo keliya wa calaykume intiisii aad ka maqashee tooska ahayd in la mida adoo cadaaladda xaqiijinaya inaad ugu jawaabto waa masale daqiiqa waxaa la geliyey caddaaladdii baa la geliyey waxaa la mida masaa'isha la tilmaamay axaadiistu sheegayso naha nabiyu sala allahu calayhi wasalam an yaqcuda alinsaanu fi daxi waxaa sharcigeennu diiday xadiiska sunanta ku yimi culimmada qaar ay soo dhaweeyeen sanadkiisu ma xoog badna qofku inuu fadhiisto meel u dhaxeeya bacadka ama cadceedda iyo hadhka oo xilliyada qaar markaad koona fadhido waxaa laga yaabaa jidhkaaga qayb ka midina inay bacadka bacadku soo gaadho cadceeddu soo gaadho qaybta kalena ay hadhka ku jirto waxaa la doonayaa jidhkaaga inaad u cadaalad samayso sharcigu waa diid in jidhkaaga qaybina hadh ay hesho qaybina bacadka ay fadhida waa lagu diiday nahyi baa ku yidhi waa cadaalad waxa weeye la xaqiijinayo waxaa la mida xadiidkii saxiixaynka wuxuu leeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam laa yamshi axadukum fii naclin waaxida liyancalhumaa jamiican aw liyuxfihimaa jamiican laba kabood baad xidhan tahay bacad baad lugaynaysa mid baa kaa gooday waxa weeye haddii aad tii gooday qaadato ee aad ku socon kari weyday waxay noqonaysaa labadii lugood midina inay waxa weeye kab ay xidhan tahay oo kulaylkii iyo buskii iyo boodhkii ka badbaaday cagtii kalena ay dulman tahay oo boodhkii iyo bacadkii uu ku dhacayo sharcigeennu waa kuu diiday kabna inaad xidhnaato kabna aad laalaadsato oad gacanta ku qaadato waa laguu diiday maxaa la xaqiijinayaa cadaalad baa la xaqiijinaya yaa loo cadaalad samaynaya waa labadaadii cagood baa loo cadaalad samaynaya waxaa taa ka siiyaa badan nabiga calayhi salaatu wasalaam baa maalin maalmaha ka mida iyadoo nin uu la fadhiyo ayaa ninkii waxaa u timi wiil uu dhalay baa u yimi wiil aad u yaroo uu dhalay wiilkii intuu soo qaaday ayuu shumiyey ama uu dhunkaday dabeedna dhabtiisuu fadhiisiiyey dhabtuu ku qabtay wiilkii nebigiina waa la jooga calayhi salaatu wasalaam in yar ka bacdi inan yaroo uu dhalay baa iyaduna timi oo wiilkii la da'a isla ninkaasaa dhalay inantii intuu soo kaxeeyey ayuu dhinaciisa fadhiisiiyey dhinaciisa ayuu fadhiisiiyey wiilkii muxuu ku sameeyey waa dhunkaday dhabtana waa ku fadhiisiiyey inantiina waa soo qaadoo dhinaciisuu fadhiisiiyey nebiguna waa arkaya calayhi salaatu wasalaam waa madaxweynihii dowladda islaamkaa ka talinayey waa afdalu khalqi illaahi ajmaciin waa rasuulkii loo waxyoonayey waa qaadigii dadka kale xukumayey waa macallinkii waa muftigii dadka waxbarayey waxaasoo hawla isagoo haya haddana mowqifka aadka isaga sahlan ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam xukum ka soo saaray nabigu intuu sidaa u eegay buu yidhi maa cadalta baynahumaa labadan ilmood ee aad dhashay cadaalad umaad samayn wiilkiina waa la dhunkaday dhabtana waa lagu fadhiisiiyey inantiina lama dhunkan dhinacna waa la fadhiisiiyey dhabtu waa wada qaadi lahayd dhunkashaduna waa wada gaadhi lahayd laakiin bini aadamka waxaa lagu tallaalay wiil jacayl walidaalik baa aayaadka lagu tilmaamaa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين المال والبنون زينة الxayaaة الdunya badan aaba dadku wiilasha iska jecel yihiin xataa dumarkaa la mida innagoo keliya maa raggoo keliya maa wiilkay jecel yihiin oo gabadhu hadday wiilal badan dhasho waxbay isbidaan inaan la furayn iyo inaan la dhibayn iyo inaan la xumaynayn iyo wixii la mida waa wax ilaahay dadka ku tallaalay laakiin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu caddeeyey xitaa ubadka in cadaalad loogu sameeyo dhunkashada iyo halka la fadhiisinayo halkaasuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka gaadhay qodobka saddexaad waxa uu yahay ee tilmaamaya cadaaladda ahmiyaddeeda qodobada antaxaya waa sharcigeennu inuu cadaaladda aad uga hadlay waxa uu yahay cadaaladdu waxaa lagu qiimeeyaa wax kasta waa lagu qiimeeyaa hadalku cadaalad buu leeyahy ficilada la samaynaya cadaalad bay leeyihin caqiidada la aaminaya cadaalad bay u baahan tahay shay kasta cadaalad buu u baahan yahay meel walba waa gelaya hadal kuma koobna ficilna kuma koobna caqiidana kuma koobna ama wax qalbiga laga samaynayo waa wax meel walba la gelaya wax kastana lagu qiimaynayo culimmaduna taa waa ka hadleen waxba aad ugu sii fogaan maayo wuxuu leeyahay sheikha mucallimi la yidhaahdo yanbagii an tuusana umuuru annaasi bimiisaani alcadl waxaa habboon dadka howlahooda cadaalad in lagu miisaamo fii kulli shay waana wax dadku ay ka gaabiyaan oo aanay u fiirsan laba nin oo nina aad isku fiican tihiin ama aad isku koox tihiin ama xidhiidi ka dhaxeeyo ninna aydaan isku fiicnayn sababtu waxay doontaba ha noqoto labada nin baa mar lagu soo wada sheegaya waxaa laga yaabaa labaduba xagga alle marka loo eegayo cibaadada inaanay waxba isku dhaamin ka jeceshahay marka lagu idhaahdo ninkii hebel waxaa ku dhacay musiibo ama xanuun baa ku yimi waxaad leedahay waa min ibtilaa'i saalixiin waa dadka wan wanaagsan oo dhan baa la imtixaama waa nin wanaagsanoo waa la imtixaamaya kii kaloo laga yaaba inuu ka fiican yahay laakiin aydaan isku fiicnaynna marka lagu sheego waxaad leedahay daalin weyn cuquubadii baa loo soo dedejiyey musiibadii ku dhici lahayd baa u timi baad odhanaysa waana laga yaabaa labada qof ilaahay agtiisa inay isku mid yihiin cadaalad umaad samayn kooxihii baa la mida inaad qolana buunbuuniso khaladkoodana aad qariso qolana aad waxa weeye buunbuunisa xumaantooda khaladkoodana aad qariso qolana cagsiga aad ku samayso idan ahmiyadda cadaaladda waxaa ku tusaya inay majaal walba gelayso sidaaynu insha allahu tacaala dib ka caddayn doonno qodobada muhimkaa ah waxaa ka mid a ah ee cadaaladda ahmiyaddeeda inoo tilmaamaya cadaaladdu markaynu ka hadlayno waa wax aan waxba laga soo reebin sifatu litlaaq washumuul waalcumuum meel walba waa gelaysaa waxna laga soo reebi maayo markaynu ka hadlayno maalan runta iyo beenta aynu ka hadlayno runta iyo beenta laga hadlayo waxaa jira meelo waxa weeye beentu ay bannaan tahay sida xadiistu inoo tilmaantay oo ninku xaaskiisoo kale hadduu doonayo wax dhibaya inuu ka ilaaliyo ama wax ka dhacay oo laga yaabo guriga inuu ku dumo hadduu ka baqo ama isagoo aan jeclayn oo wax jacayla aan u qabin laakiin doonaya inuu ubadka ku ilaashado iska haysto waayo wax jacaylku waa wax qalbiga degaya ama dana kale uu ku qabo laakiin qalbigiisa wax jacayli aanu gelin si gabadhu ay usii joogto markay ku tidhaahda hebelow ma i jeceshahay isagoo aan jeclayn inuu yidhaahdo isagoo guriga ilaalinaya waa ku jecela sharcigu waa wuu ogoliyahy waa mid la ogolyahay waa been dan laga leeyahay dagaalkiibaa la mida dadka marka la heshiisiinayaa la mida laakiin cadaaladda waxa la yidhaahdo meel la soo reebayo oo la odhanayo cadaalad darro ha la sameeyo lagama soo helayo taasna waxay tilmaamaysaa qiimaha uu leeyahay wuxuu leey sheikhulislaam ibnu taymiya alcadlu waajibun likulli axad cala kulli axad fii kulli xaal cadaaladdu cid kasta way u waajibaysaa wax kastana way ku waajibaysaa xaalad kastana way waajibaysaa qodobada waxaa ka mid mida ummad walba mustaqbalkeedu wuxuu ku xidhan yahay cadaalad ama gaala ha noqoto ama islaam ha noqoto si ay wanaag ugu noolaato ummaduhu waxay ku horumaraan cadaalad ayay waxa weeye meel ku gaadhaan nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkiisi baynu ku sii xoojinaynaa markii saxaabadu ay ka soo noqdeen xabasho ay ka soo noqdeen ee madiine lagu soo noqday ayaa nabigu wuxuu saxaabadii ku yihi waxaad iga sheekaysaan waxyaabihii aad ku soo aragteen bilaadulxabasha sheekooyin bay uga sheekeeyeen waxaa ka mid ahaa waxay yidhaahdeen maalin maalmaha ka mida islaan waxa weeye jirikaan ku sidata ama jalxad madaxa ku sidato biyo ku soo dhaansatay oo waddada maraysaa wiil dhallinyaro ah intuu ka daba yimi ayuu tukhuntukhiyey dhabarkeeduu qacanta ka saaray dabadna horuu tukhuntukhiyey islaantii intay kuftay ayaa jalxaddii waxaa weeye ka jajabtay biyihiina waa ka qubteen waxay tidhi islaantii maalinta ilaahay dadka uu kulmiyo idaa jamaca allahu alawaliina waalaakhiriin ayuu maalintaasuu ilaahayna kala xukumayaa yaa gudar idaa jamaca allahu alawaliina waalaakhiriin fasataraa amrii wa amraka cinda rabbi alcaalamiin siduu ilaahay inoo kala xukumo maalintaasaad arki doontaa wuxu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam sadaqat kayfa tuqadasu ummatun laa yu'khadu daciifuhum min shadiidihim sidee bay ummadii meel u gaadhaysaa waxa weeye u daahiroobaysaa ummadi u hagaagaysaa keeda waxa weeye daciifka ah xaqiisa aan looga qaadan kii awoodda badnaa aan xaqiisa looga qaadayn waxaan uga gudbayaa mawduucaas Eh, anoo soo koobaya insha allahu tacaala eh, mawduuca inoogu xiga cadaaladdu usus iyo dhidibbay ku taagan tahay waxaa kow ka ah markaynu cadaaladda ammaanayno maxay ku salaysan tahay maxay ku sababaysan tahay maxay ku macnaysan tahay waxay ku macnaysan tahay inay tahay tilmaantii alle subxaanahu wa tacaala tilmaantii alle ilaahay baa ku tilmaaman inuu cadaalad sameeyo magacyadiisa waxaa ka mida alcadl allaha cadaaladda ku sifaysan waana tilmaan alla subxaanahu watacaala inugu booreeyey inaynu la nimaadno waxaa ka mida seesaska cadaaladdu ay ku taagan tahay marjica cadaalad loo celiyaa waa sharciga alle subxaanahu wa tacaala makhluuqa dhammaantii cadaaladda waa daneeya waana jecel yahay laakiin waxaa la ysku hayaa maxaa cadaalada iyadoo cadaaladda la wada jecel yahay meesha inagu aynu u noqonaynaa waa kitaabka alle iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wixii la ysku qabto maxaa cadaalada waxaa cadaalada waxaa sharcigu sheegay baa cadaalada waa udubada iyo dhidibada uu ku taagan yahay cadaaladdu way ku taagan tahay waxaa ka mid a dhidibada ay ku taagan tahay ashumuuliya cadaaladdu inay gelayso majaalaad badan oo kala duwan inay gelayso sida insha allahu tacaala aynu arkayno majaalaadka waxaa ka mida ah, ama cadaaladda marka la qaybinayo waa qodobkii saddexaad qodoban baa ii dhiman cadaaladda waxaa loo qaybiyaa qaybo badan mar cadaaladdu waxay gashaa fi lxaqi lmawjuud waalxaqi almaqsuud waalxaqi almanshuud saddexdaa noocba cadaaladdu waa ku timaadaa alxaqu lmawjuud waa kaa'inaadka iyo waxyaabaha jira alla subxaanahu watacaala cadaalad buu ku dhaqay aladii acطaa kula shayin khalqah uma hada ma tara fii khalqi araxmaani min tafaawut sunca allahi aladii adkhana kula shay aladii axsana kula shayin khalqah waxaasoo dhani waxay tilmaamayaan kownkanuu alla subxaanahu watacaala abuuray inuu cadaalad ku sameeyey oo waxa weeye si isu dheelitiran oo caddaaladii ay ku jirto alla subxaanahu watacaala inuu abuuray xayawaanaadka iyo makhluuqaadka xayawaanaadka waxaa ka mida mid awood badanoo wax ugaadhsada waxaa ka mida mid la ugaadhsado midna alla subxaanahu watacaala awood buu siiyey midna ilaahay wuxuu siiyey orod iyo farsamo iyo goduu ka galo iyo qaabuu uga baxsado ayuu alla subxaanahu watacaala ku hanuuniyey wa xaqun fi lkown xaqun fi lwujuud alla subxaanahu watacaala cadaalad buu dhigay ilaahay wuxuu leeyahay abuurkiis wax kala dheer ku arki maysid maa taraa fii khalqi araxmaan min tafaawut laqad khalaqna alinsaana fii axsani taqwiim aladii khalaqat fasawaat facadalat fii ayi suuratin maa shaaa rakabak jidhkeenna marka laga hadlo qaab wanaagsan oo isu munaasiba oo isu dheelitiran buu alla inoo abuuray waa xaqun filmawjuud lmawjuud qaybta labaad waa xaqun filmaqsuud sharciga iyo waxa loo qasdinayo iyo awaamirta alle iyo waxa la inoo diiday dhammaantood cadaalad bay ku salaysan tahay sharciga alle cadaalad buu ku salaysan yahay naftaada cadaalad loo samaynayo bulshadaada cadaalad loo samaynayo wa tammat kalimatu rabbika صدقا وعدلا wacadlan fi alaxkaam cadlan fii tashriicaati waxyaabaha lagugu kalifay waa waxaad awoodayso laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha nafna ilaahay kuma kalifo waxay awoodaysa mooyaane wax kale kuma kalifo cadaaladdu waxay dhinac kale uga qaybsantaa ama qodobka saddexaad cadlun fi lmanshuud aakhirana cadaalad buu alla sameeyaa oo maalinta qiyaamana cadaalad baa laynugu dhaqayaa sida adilo badane ay tilmaamayso wawajaduu maa camiluu xaadira wlaa yadlimu rabuka axada wanadacu almawaasiina alqisطa liyowmi alqiyaama fala tudlamu nafsun shayئa wain kana midqaala xabati min khardalin atayna biha wakafaa bina xaasibiin alyowma tujza kulu nafsin bima kasabat laa dulma alyowm maalinta qiyaamana cadaalad ayaa waxa weeye alla subxaanahu wa tacaala dadka uu ku dhaqaya cadaaladda waxaa loo qaybiyaa cadaalatun diiniya wa cadaalatun dunyawiya diinta dhexdeeda cadaalad baa loo baahanya adduunyadana cadaalad baa loo baahanya cadaaladda diintana waxaa ugu weyn alle subxaanahu wa tacaala cadaalad inaad u samayso ilaahay cadaalad in loo sameeyo sidaa awgeed ayaa waxaa lagu tilmaamay cadaaladda ugu weyni acdalu lcadli towxiid ullaahi casa wajal cadaaladda ugu qiimaha badanee la sameeya waa alle inaad cadaaladu samayso dulmiga ugu weynee la sameeyaana waa alle in la dulmiyo oo shirki lagula yimaado labadaba ilaahay waa isku lammaanayey cadaaladda iyo towxiidkana waa la ysku lammaanayey dulmiga iyo shirkigana waa la ysku lammaanayey ina aulma ina ashirka la dulmun cadiim fii suurati luqmaan fii suurati aali cimraan waxaa la ysku lamaanayay tawxiid iyo cadaalad baa la ysku lamaanayay shahida allahu anahu laa ilaaha ilaa hu waalmalaa'ika wa ulu lcilm maxaa ku xiga qaa'iman bilqist ilaahay wuxuu qirayaa mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin isaga mooyaane malaa'igtuna waa qirayaan dadka ahlulcilmiga ahina waa qirayaan xaal ay yihiin kuwa ku taagan cadaalad ilaahay cibaadada in loo kali yeelo ayaa waxaa lagu tilmaamay cadaalad inay tahay ilaahay cibaadadiisa in lala wadaajiya cid kalena dulmi baa lagu tilmaamay taa waxaa sii caddaynaya xadiidkii sunan eh, tirmidi ku yimi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi walaa tushrikuu biاllaahi shaya ilaahay cibaadadiisa cid kale ayaa lala wadaajin wuxuu ihi nabigu faina ina maala dalik taa tusaalaheedu wuxuu yahay haddaan soo dhoweeyo nabigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam waa nin addoon lahaa addoonkiisii buu ku yidhi ii shaqo tag waxaad soo shaqaysana ii keen isagaa biiliya isagaa noloshiisa kafaalo qaatay addoonkan isagaa lacag kala soo baxay wuxuu idhi addoonkaygiiyow ii soo shaqee addoonkii waa shaqo tegay markuu shaqo tegay ee wakhti la siiyey la fasaxay lacagta uu soo shaqeeyo nin kaleoo ummadda muslimka ka miduu lacagta siiya odaygii suuqa ku sii daayay ee biilinayay ee sayidka u ahaana faramadhnaan buu kula soo noqda taasi waxay ka dhigan tahay wuuhi nebigu qof ilaahay uu quudiyey caafimaad siiyey nicmooyin kala duwan ugu nicmeeyey jaanisya la siiyey nolol la siiyey oo alla subxaanahu watacaala uu yidhi keligay icaabud allana subxaanahu watacaala cibaadadaada uma baahna laakiin adaa lagugu imtixaamaya ilaahay wuu yidhi icaabud keligayna icaabud in cid kale lala caabudo nabigu waxau yidhi calayhi salaatu wasalaam taasay la mid tahay waa dulmi aad weyn cadaaladda labaad taasi waa cadaalad xagga diinta ah cadaaladda labaad waa alcadaalatu dunyawiya adduunyada in cadaalad lagu sameeyo ta inta badan ee dadku ay danayaanna waa ta noocaas aad bay u badan tahay waxaa ugu muhiimsan alcadlu alijtimaaci cadaaladda dadka wada saamaynaysa ee dadka wada gaadhaysa madaxweynuhu ama barasaabku ama maayarku ama maamuluhu dad u talinaya cadaalad hadduu sameeyo cadaaladdaasi dad badan bay gaadhaysaa taasaa ugu qiimo badan walidaalik baa ninka waaliga ah ama mas-uulka ah mas-uuliyad guud aha hayo ama mid gaar aha hayo cadaalad haddii uu sameeyo fadligiisa waataynu soo tilmaamayna in aad iyo aad loo ammaanay meel weynna sharcigeennu u dhigay adduunya aakhiraba hadduu dulmi sameeyana intaa in leeg oo ciqaab iyo dembiya ayaa waxa weeye uu ka siyaadsanaya kaasi waa cadlul wulaa cadaaladda ijtimaaciga ah waxaa ku soo xiga cadaalat lqaadi fi lxukmi bayna annaas oo iyaduna saamayn weyn waa nooc wilaaye ah laakiin baahida loo qaba darteed baynu si gaara ah u tilmaamaynaa ninka qaadigae laba qof kale xukumaya inuu cadaaladu sameeyo waidaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadl waa kuwa saamaynta aad u keena waxaa ka mid ah cadaaladda alcadaalatu maca azawjati aw azawjaat xaaska ama xaasaska badan cadaalad in loo sameeyo hadday keli tahay iyo haddii ay badan tahayba xaaskaaga inaad cadaalad ku dhaqdo welibana haddii ay badan yihiin ama inaad hal xaas ka badiso shardiga sharcigu ku xidhay waa inaad cadaalad samayso fa in khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida aw maa malakat aymaanukum haddii cadaaladda aad ka baqdo inaad samayn weydo waxaa la yidhi hal xabba ku kaaftoon haddaad cadaalad samaynaysana ka badi baa la yidhi marka shardiga qur'aanka lagu sheegay dumarka in la badsado oo guurka la badiyo oo tacadud la sameeyo waxaa lagu xidhay cadaalad baa lagu xidhay cadaaladda noocaasana haddii laga leexdo waxay noqonaysaa cuquubaat waaweyn baa ka dhalanaya sida nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam man kaanat lahu imra'ataan famaala ilaa axadihima jaa'a yowma alqiyaamati wa shiquhu maa'il qofka labaxaas leh ee waxa weeye mid u jejeersada ta cusub buu iskala joogayaa islaanta kalena marka isbuuc laga maqnaaduu maalin soo salaamaya mid buu wakhtigiisa la qaadanaya mid buu sadbursi u samaynayaa iyo wixii la mida ee biilkiibuu u kala badinayaa iyo waxyaabaha la midkaa maalinta qiyaame isagoo dhinac u janjeedha oo aan toosnayn ayuu maalinta qiyaamo imanaya aljazaau min jinsi alcamal wa kama tadiinu tudaan cadaaladda maxaa loogu samaynaya walan tastaiicuu an tacdiluu bayna annisaa'i walow xarastum cadaaladna waa la inaga doonay bal waxaa laga dhigay dumarka haddaad badinaysa inay shardi tahay waxaa kaloo la tilmaamay cadaalad aan la awoodayn ilaahay wuxuu idhi walan tastaiicuu ma awoodaysaan dumarka inaad cadaalad u samaysaan cadaaladda aan la awoodayn waa wixii taaqadeenna iyo awooddeenna ka baxsan weeye nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii sunanta ku yimi culimmada qaar ay soo dhoweeyeen mursalna waa lagu sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi allaahumma haada qasmii fiima amlik falaa talumnii fiima tamliku walaa amlik xaasaskiisa markuu u qaybinayo hoyaatig ilaahayo anigu taasaan awoodaa inaan habeenba mid la hoydo oo aan la seexdo oo wakhtigeeda siiyo laakiin ilaahayow ha igu canaanan oo ha igu ciqaabin waxaanan awooday oo ah jacaylka qalbiga ubadka aad dhashay maxay soomaalidu yidhaahdaan ma kala jeclaatida iyagaa iskaa jeclaysiiya ubadka aad dhashay midiba kuu kaaga barrisan yahay waad ka jeceshahay waana ubadkii aad wada dhashay dumarkuna waa sidaasoo kale haddii ay bataan mid waliba yadaa jacaylka kasbanaysa oo waxa weeye keensanaysa idan jacaylka qalbiga ku dhacayana isagu cadaalad in lagu sameeyo suuragal maaha isku sibaan u wada jeclaanaya wax la awoodaya maaha tii wanaagga badsataa lasii jeclaanaya wax la awoodaya maaha waxaa la mida galmadii galmadii baa la mida cadaalad laguma samayn karo maalin waad soo rafaad shaqadaa kugu badnayd howlaha kugu badnaa walwal iyo walbahaar baa kula soo kulmay dareenkaagii hoos buu u dhacayaa tii aad ku soo beeganta waxba kaa heli mayso habeenna adoo aad u faraxsan oo istaakuusa iyo gambari iyo iyo waxa weeye kalluun iyo badsaday xaaladaaduna isku toosan tahay oo faraxsan baad mid ku aadaysaa waxaa laga yaabaa inaad gudlataa laga yaabaa wax lagaa helo wax la awoodi kara maaha idan iyadana shardi ma aha cadaalad in lagu sameeyo waa kuwa alla subxaanahu watacala uu tilmaamayo mayaha inaan ku fogaado kolley dhallinyaraa loo badan yahi laakiin waa inala gashay cadaaladda waxaa ka mid ah alcadaalatu bayna alawlaad umadka cadaalad in loo sameeyo ittaquu llaha waacdiluu fii awlaadikum nabigu waxa uu leeyahay ilaahay ka baqo ubadka cadaalad ha loo sameeyo markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu la hadlaya bashiir ibnu sacd oo ay dhashay camra bintu rawaaxa oo ay jeclaysatay wiilkaa ay dhashay bashiir baha kala duwan buu lahaa waxay tidhi wiilkaa aad dhashay annucmaan ibni bashiir ibni sacd hanti gaara aabbihii ha siiye waa siiye waxay tidhi ma yeelayo ilaa nebiga aad markhaati geliso wiilkayga nucmaan intaa inaad siisay nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam nebigu waxa uu yidhi ee ubadkaagoo dhan ma wada siisay maya buud nebigu waxa uu yidhi ashhid calaa haada hayrii fa innii laa ashhadu calaa jawr cadaalad xumo markhaati kama noqdo cid kale markhaati ka dhigo wuxuu uhi nabigu ittaquu allaha waacdiluu bayna awlaadikum hadda waxaan idiinsoo tilmaamayey nebigu calayhi salaatu wasalaam dhunkashadii ilmaha la dhunkanayey wiilka la dhunkanayey inantana aan la dhunkan wiilkiina dhabta lagu fadhiisiiyey ilmihiina dhinaca la fadhiisiiyey in cadaalad loo samaynayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa tii uu tilmaamaya hadda aynu sheegayna cadaaladda waxaa lagu sameeyaa fi alaqwaal wa idaa qultum faacdiluu hadalku cadaalad buu u baahan yahy bayna alqabaa'il bayna alashkhaas bayna altawaa'if bayna alxukmi cala alnaas cala aljamaacaat cala alafraad in cadaalad lagu sameeyo marka markhaatiga aad furayso inaad cadaalad ku hadasho oo markhaati beenaalaha laga fogaado waana ta aynu aadka ugu baahannahay khaasatan mujtamaceen yaa sidii ninkii laga sheegay jaahiligaah wuxuu ihi qabiilka mudar la yidhaahdo saadiqooda ninkooda runta sheegaya waa nebi maxamed waxaanu ka jecelnahay rabiica beenaalahooda waa musaylima dad baa xaalkoodu sidaaya yahay qabyaaladdu intay ku fogaatay ayuu wuxuu odhanayaa wadaadka reer hebel waxaa nooga wanaagsan ninka yaga waalan baa nooga wanaagsan qaadlaha yagaanu kaga kalsoonnahay qoladaa wadaadkooda iyo shiikhooda iyo shariifkooda ninkan waalanee annagaa baannu kaga kalsoonnahay waa alcadlu fi lxukmi cala annaas in cadaalad lagu sameeyo ilaahayna subxaanah wa tacaala aayado badan buu ku tilmaamay alcadlu fi lkayli waalmiisaan ayaa ka mida awfu lkayla waalmiisaan aayado badan baa ku yimi waylun lilmutafifiin cagsigeedana kuwa wax nuqsaamiya waxaa ku yimi hoog iyo ciqaab alle subxaanahu wa tacaala u ballanqaaday cadaaladda noocyadeeda waxaa ka mida welibana cajiibka ah dadka xitaa ina khilaafsanee gaalada ah cadaalad in loo sameeyo cadaaladii la sameeyo walaa yajrimannakum shana'aanu qawmin cala anlaa tacdiluu icdiluu huwa aqrabu liltaqwa alla subxaanahu watacaala uu leeyihi colaad aad qolo u haysaan iyo nacayb cid aad u haysaan waa gaaladii baa laga hadlay yaanay idinku kallifin cadaaladda inaad ka tagtaan cadaalad u sameeya alla ka cabsiga iyada ayaa u dhow cumar bnu alkhataab ayaa wuxuu arkay oday waayeeleh oo dawarsanaya oo yahuudiya oo muslimka ku dhex nool gibar buu bixinay intaasoo sano dabadeedna shaqadii buu awoodi waayey wuxuu bilaabay gibarkii muslimiintu ay ka qaadayeen inuu toogsado oo u dawarsado cumar baa xaalkiisa ogaaday uu u yeedhay wuxuu idhi cadaalad maa ah. markuu dhallinyarada ahaa inaannu ku shaqaysannay oo xoole laga qaadayo wuxuu xaq u leeyahay oo cadaaladdu keensanaysaa hadda in laga dhaafo gibirkii uu bixinayay welibana biil ku filan in la siiyo biil ku filan in la siiyo gaaladii baa loo cadaalad samaynaya waxaa cadaalad loo samaynayaa labada waalid wa bilwaalidayni ixsaana siday kuugu samafaleen adiguna inaad ugu samafasho qaacidaduna waxay tahay aabbaha ubadkiisa sida badan looma dardaarmo laakiin ubadkii baa loo dardaarmay inta badan aabbihii waayo aabbuhu waalwaasicu altabciyu bilaa nukraani kalwaasici asharciyi bilaa cisyaani waa qaacida culimmadu ay tilmaamaan waalidku abiiciga ah ubadkiisa aad buu u daneeyaa in lagu waaniyo uma baahna ilaahay baa ku tallaalay oo ku beeray jacaylkiisa laakiin ilmihii wuxuu u baahan yahay markuu weynaado ubad buu yeelanaya ubadkiisuu ku mashquulayaa waalidkii sida waalidkii u danaynayay ubadku waalidkoodu ma danaya sidaasa aad loogu dardaarmay cadaaladda sharcigu sheegaya waxaa ka mida siduu kuugu samafalay waalidkii in loogu samafalo qodobka inoogu dambeeya ee aan ku soo gabagabaynaya waa annataa'ij waannabaadij oo aan laba tusaale uun soo qaadanayo namaadijta iyo tusaalayaasha waxaa ka mid ah nebigu calayhi salaatu wasalaam cadaaladda markuu dadka ku booreeyey qaabab kala duwan uu ugu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam waa dhaqangeliyey qaababkuu u dhaqangeliya waxaa ka mid ah dagaalkii badar markii la safanayey nin saxaabada ka midoo la yidhaahda sawaad ibnu ghaziya ayaa markii la safanayay buu safkii hore uga soo baxay qisada waa wada haysaan horuu uga soo baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo simaya safka ayuu ul uu sitay ayuu caloosha kaga gujiyey wuxuu ku yidhi nebigu istawiya sawaad sawaadow toosnow oo safka la jaanqaado safka isku taag oo la sinnow sawaad waxau idhi nebi allow waadii xanuujisa fa aqidnii yaa rasuula allah caddaaladii samee oo aan kaa goosto nabigu calayhi salaatu wasalaam waa hoggaamiyihii ciidamada waa afdalu khalqi illaah meel dagaal baa la joogaa lam taakhuduhu alciza cize iyo sharaf nabiga ma qaadin calayhi salaatu wasalaam welibana waa taqaanaan ciidamada yaa haddii hadal lagu soo celiyo waxa weeye ciqaab labaad wey dhagahaad qabsanaysaa waa lagu sii ciqaabaya nabigu calayhi salaatu wasalaam ushii buu u dhiibay wuxuuhi iga gooso wuxuu uhi nabi allow adigu maraad xidhan tahay aniguna waan feedha qaawanaa oo dee xilligaa mariya lama wada haysan oo bukhaari iyo muslim waxaa ku yimi nabiga inta loo yimi baa layidhi calayhi salaatu wasalaam mare keliya ma ku tukannaa nabigu wuxuu awali kullikum thawbaan oo nin waliba laba mara miyuu helaya hoos unbuu xidhnaa waa feedh qaawanaa saasuu ku dagaalgelaya wuxuu uhi nabi allow adna waxbaad xidhan tahay anna waan feedha qaawanay nebigu calooshii-buu u fayday si ay u sinnaadaan dabadeedna intuu ku dhegay ayuu dhunkasho kala daalay nebigu wuxuu ku yidhi maa xamalaka calaa maa sanact maxaa kugu kallifay waxan aad samaynayso wuxuu yidhi dagaal baynu joognaa waxa laga yaabaa daynaynu halkaa midi ku socdo ayaa laga yaabaa oo aynaan adduunyada dib ugu kulmin waxaanan jecel ah in meesha ugu dambayse aan taabanaya jirkaaga ay noqoto halkaasee cadaaladda nabiga calayhi salaatu wasalaam ay ka gaadhay waxaa sii xoojinaya markii gabadhii makhzuumiyadda ahayd sida saxiixaynka ku timi lagu qabtay tuuga lagu qabtay banu makhsuumna waxay ahaayeen qabiilka labaad ee banu haashim la tartamaya ayay ahaayeen waxay yidhaahdeen dadkii saxaabada ahaa ahamahum shanu almakhsuumiyata alatii saraqat waxaa aad ugu weynaatay gabadh makhsuum ka dhalato laandheera ah sideebaa qacanta loo goynaya waxay yidhahdeen nabiga aynu kala hadalnay calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi nabiga yaa ku dhacaya waxaa la yidhi waxaa ku dhacaya usaamatu bnu zayd oo nabigu jeclaa aabbihiina uu jeclaa usaamaa u tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka codsaday gabadha xadka inaan laga oogin oo la cafiyo nabigu inta uu ka xumaaday buu khudbad isla taagay masjidka dhexdiisa hadalladiisii waxaa ka mid ahaa waana halkaaynu daliishanayna waymullah low anna faatimata binta muxamed saraqat laqatactu yadaha ilaahay baan ku dhaartay haddii aamina oo nebi maxamed uu dhalay ay wax addo ilaahay baan ku dhaartay qacanta ayaan goyn lahaa cid kale hadalkeeda baddaa nebigu waa u quusgoynaya calayhi salaatu wasalaam waana ku dhaaranaya xaashaa kallaa inay faatima wax addo laakiin hadday waxadi lahayd muslimkay la mid tahay gacanta la goynayaa ayuu nebigu tilmaamay waa inantii boqorka waa inantii madaxweynaha waa inantii wasiirka waa inantii suldaanka waa inantii malaaqa waa inantii maalqabeenka waa inantii odayga waxaasoo dhan lama eegayo ee cadaaladii ayaa waxa weeye la dhaqangeliyey saxaabada markaynu ka hadlayna cumar baynu hadda sheegnay dib ugu noqon maayo oo odaygii majuusiga ahaa ee yahuudiga ahaa cadaaladu sameeyey waxaan ku darayaa caliyu bnu abi aalib oo keliya caliyu bnu abi aalib wuxuu waayey diraca dagaalka loo xidho ayuu waxa weeye waaye nin welibana diraciisa waa yaqaanay wuxuu ku arkay maalintii dambe nin yahuudiya ku labisan uu ku qabsaday waxay isula tageen qaadigii shurayx alqaadi baa la ysula tegey oo uu magacaabay caliyu bnu abi aalib markay golihii soo galeen ayaa caliyu bnu abi aalib waa khaliifkii muslimiinta ninkana isagaa magacaabay waxa uhi diraca ninkani sita waa kaygii mana siin kamana iibin kamana iibin mana siin anaana iska leh yahuudigiina wuxuu ihi waad arkaysa anaa xidhan anaana leh sharcigu wuxuu sheegayaa ka waxa weeye wax sheeganaya waa caliyu bnu abi aalib markhaatii inuu keeno waxaa la yidhi markhaati la kaalay u baxayo xasan ibnu caliy bnu abi aalib buu keenay xasan ibni cali ibnu abi aalib wuxuu uhi ninkanaa ii markhaatiya wuxuu hi laa tajuusu shahaadat libni cala abii sharcigu wuxuu sheegayaa wiilku aabbihii markhaati uma noqdo cali wuxuu idhi laakiin wiilkani wiilkaad mooday ma aha wiilkani waa ahluljanna wey miyaadan maqal nebigu inuu yidhi ina bni sayidu alxasan waalxusayn sayida shabaabi ahli iljanna xasan iyo xuseen waa madaxda dhallinyarada ahluljannah miyaadan maqal uma joojin qaadigii wuxuu idhi lagaa aqbali maayo xasan waa wiilkaagii weeye halkaa markay soo istaagtay macnuhu waxa weeye markhaatigii ma buuxsamin weye xukumkana waxaa loo xukumayaa ninkaa yahuudiga ah ee caliy bnu abi aalib dirca ka xaday markii loo xukumay ayaa yahuudigii halkii ku islaamay wuxuu ihi khaliifkii muslimiinta ayaa qaadigiisii hor imanaya isaguu u magacaabay ee ka hoos shaqaynaya dircana isagaa iska leh markaasaa welibaana laga xukumaya oo diricii uu lahaa aanu awood u lahayn inuu qaato wuuna ogyahay caliy bnu abi aalib inuu leeyahay qaanuunkii iyo cadaaladii baa la maray ayaa waxa weeye la maray waxaad halkaa ka qaadanaysaa markay caddaaladdii sidaa u dhaqangeliyeen isbeddelka mujtamaca ku yimi ee awooddan uu helay baad ka fahmaysaa waxaan ku soo gabagabaynayaa cadaalad marka la sameeyo maxaa laga faa'iidaya waxaa la helayaa nabadgelyo gilgilashada inta badan mujtamacaadka ku yimaada waa marka la dareemo cadaalad darre la dareemo kacdoonnada iyo inqilaabaadka iyo jabaaduhu gormay bilaabmaan waa marka xaqooda la duudsiiyo ama dulmi la dareemo ayay bilaabmaan sugnaanshaha iyo xasiloonnida iyo nabadgelyada waxa lagu helaa cadaalad baa lagu helaa cadaaladdu waxay keentaa barwaaqay keentaa oo dhulku waa ku barwaaqoobaa waana ku barakoobaa culimmadu waxay yidhaahdeen waana xikmad sultaanun caadil khayrun min matarin waabil suldaan caadila ama madaxweyne caadila baa ka khayr badan hogol ama roob xoog badan oo biyo dhiga waxaa ka baraka badan cadaalad dadka wada deeqda qodobada waxaa ka mida rujxaanu alcaqli bihi caqligu inuu ku xoogoobayo oo maanku uu ku kobcayo nin salafkii ka mida la weydiiyey man arjaxu lmuluuki caqla madaxda yaa ugu caqli badan baa lii ugu caqli badan ugu maskax badan waxa uu idhi man saxiba ayaamahu bilcadl ninka maalmaha uu talinayo cadaaladda la saaxiiba oo dadka cadaalad ku dhaqa cadaaladdu waa jiritaanka dowladaha iyo umamta waa waxyaabaha ay ku jiraan weeye oo ninka caadilka ah ama ummadda cadaaladda ku dhaqantaa dowladdooda iyo jiritaankoodu waa raaga dadka dulmiga sameeyaana waa baaba'aan walidaalik ayaa waxay yidhaahdeen man jacala alcadla cuddatan man jacala alcadla cuddata taalat muddatuh ninka sahay ka dhigta cadaalad muddadiisu waa dheeraataa afarta sano markay ka dhammaato baa loo wada codaynaya oo la odhanayaa ha loogu celiya waa nin caadila ama cidiba ku qabsan mayso cadaaladda marka laga hadlayo marka cadaalad la helo waxaa la helayaa jacaylka alle subxaanahu wa tacaala wa aqsituu ina allaha yuxibu almuqsitiin cadaalad sameeya ilaahay waa jecel yahay dadka cadaaladda sameeya bilcadli yaxsulu alwi'aam marka cadaalad la sameeyo dadka quluubtooda ay isu soo jeesanaysa oo waa la isjeclaanaya oo bulshadii madaxdooday jeclaanaysaa madaxduna bulshadii bay jeclaanaysaa bulshadiina way isjeclaanaysaa qodobka ugu dambeeya cadaaladdu haddii mujtamaca ay ku faafto mujtamac iskaashanaya oo isku kalsoon oo wax wada qabsanaya ayaa mujtamacaasi noqonaya wallahu aclam wsala allah wsalam wbaaraka wanacma cala nabiyina muxamed wa saxbihi ajmaciin